الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقنا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeennii saddexaad ee kitaabkeenii matn zubad waxaan ka bilaabaynaa insha allah beytka labaatan iyo afaraad qaala annaadimu raximahu llah faqdac yaqiina bilfu'aadi wajzimi bixadathi alcalaami bacda alcadami أحدثه لا لاحتياجه الإله ولو أراد تركه لما ابتداه فهو لما يريده فعال وليس في الخلق له مثال قدرته لكل مقدور جعيل وعلمه لكل معلوم شميل منفرد بالخلق والتدبير جل عن الشبيه والنظير حي مريد حي مريد قادر علام له البقاء والسمع والكلام كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم yuktabu fi lawxi wabilisaani yuqraa kamaa yuxfadu biladhaani waayahay sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu ka soo hadlay muqadamadii hore kadibna wuxuu ka hadlay oo kusoo bilaabay masaa-ishii iimaanka ku saabsanayd wuxuu ka soo hadloo kaleeto masaa-ishii waxyaabihii miisaanka iimaanka kordhinahayey wuxuu kaloo soo tilmaamay raximah allahu tacaala cilmigu inuu muhim yahay qofkii bee-ada iyo deegaanka uu joogo ka waaya cid cilmigii u faa'iideysa ama uga jawaabo oga jawaabta inuu ka tago meel uu cid ka helaya wax u barta ama wax ka barto inuu aado waa yahay masaaishii weli wuxuu ku jiraa usuusha usuuludiinka shiikhu wuxuu ku yidhi raximahullah faqdac gooh yaqiinan ay mutayaqinan xaal aad tahay mid yaqiinsan bilfu'aadi qalbiga ka yaqiinsan gooh wajzim goo bixadathil caalami uunkan ama caalamkan mid soo darriyey inuu yahay bacda alcadami jiritaan la'aan ka hor faqdac faqdacya faqdac ijzim waa isku macnay faqdac yaqiinan mutayaqiinan xaalaha tahay mid yaqiinsan bilfu'aadi qalbiga ka jar wey yacnii qalbiga xaqiiqa waxa ah ku qabataa wajzimgoo bixadati alcaalami caalamkan inuu soo darriyey oo gadaal uu ka yimi uusan marka hore uusan jirin bacdal cadami jiritaan la'aan ka hor mar hore uusan jirin ka hor yaa kadib in uu in la abuuray oo gadaal laga keenay horta intaa aamin marka marka masaladu ka hadlayaa waxay tahay caalamkan inuu yahay caalam muxdath ah oo gadaal ka yimi oo aan weligeed aan jirin inuu yahay horta aamin marka caalamka inuu gadaal ka yimi ousa awalkii azali uusan ahayn waa hore uusan jiri jirin waxay tusinaysaa cid jirtay inay darisay soo dariday oo keentay soo maa yah marka wax kastoo eh, soo dariyada cid keentay baa jidha markaa cid keenta ayaa jidha marka ciddii keentay buu shiiku kuu sheegayaa muxuu ku yidhi axdaatha waxaa soo dariyey waxaa keenay waxaa abuuray hu caalamkan al ilaahu ilaahay baa abuuray laa lixtiyaajihi asagoo aan u baahnayn buu abuuray walow araada hadduu dooni lahaa tarkahu ka tegiddiisa lama lamabtada'ahu maba uusan bilaabeynba waaya markuu ku yidhi masaa'ishu iska dhalanaysaa masaa'il iska dhalanaysa weeye markuu ku yidhi caalamkani laba eray baa kasoo soo kala horjeeda azali iyo muxdath azali wax wax hore u jiray ah, jirina doona azali baa la yidhaahdaa qadiim muxdathna waxa weeye zamaankaa zaman ka mida shay soo dariyey oo yimaaday baa muxdath la yidhaahdaa marka wax kastoo mar yimaaday maxay ku dambeynayaan in ayaguna tagaan mar dambe soo maa marka masalada laysku haysta uu sheikhu tilmaamay marka inta muslimka ah iyo inta caqliga fiyooba wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi waxaa waajib ah inay yaqiiniyaan oo ay aaminaan adduunkan inuu yahay adduun aan hore u jiri jirin ahee gadaan laga keenay yaa keenay marka su-aal weyn bay noqota diintu way ka jawaabtay marka sheikhu wuxuu yidhi axdathahu waxaa soo dariyey al ilaahu waa faacilkii ilaahay baa keenay markuu alla keenayey baahay uu qabay ma jirine laa lixtiyaajihi uma baahnayn markuu keenayey waxa usoo kordhinaysay oo miisaankiisa wax ugu diraysay hee ma jirin walow araada hadduu doonin lahaa tarkahu inuu iska badaayaba keenidiisana hee lamabtadaahu markii horeba hee oo uusan bilaabeenba saddex mas'alo marka beedkanna ku sheegay sheikhu raximahullah kow cidda adduunkan keentay inay ilaahay tahay waa masalada koowaad mas'alada labaadna inuu markuu adduunkan abuurayay allehee uusan u baahnayn oo baahi haysay darteed uusan u abuurin uusan u abuurin weeye saddex in alla subxaana wa markuu abuuraya cid ku khasabtay iyo shaygu cid ku waajibsay inaysan hee inaysan jirine iraadadiisii asagu doonis uu doonay hee uu ku keenay oo ku abuuray ha mumkin weeye marka maxaa la yidhahdaa ha ashyaada xukunka caqligahay ah saddex baa loo qeybiyaa shay waajibul wujuud ah in la helaa inay waajib tahay ah labo shay mumtanicul wujuud ah in shaygaas in la helaahe ayba mumtanic tahay oo aysan suuragalbahee ahayn iyo shay jaa'isul wujuud ama mumkin ah suuragal ah haddii doona la keeni karo haddii doonana la iska deen karayo marka waa mumkinkii adduunka in la abuuro alle xaggiisa waa mumkin khiyaar asagu leeyahay ku timi soo maa ha hadduu dooni lahaana maba keeneenba marka iraadadiisa ku timi waa yahay saddexdaa mas-uul marka beedkaasina noo sheegay intaa marka haddaan garatay oo adduunkan uu alle iraadadiisa ku abuuray caalamkan fa huwa haddaba alle limaa shayga yuriidu uu doonayo yuriiduhu uu doonahayo facaalun waa mid samayn karaya oo mid awood u ah inuu ku sameeyo haa walaysa fi lkhalqi uunka uu abuurayna kuma dhex sugna mithaalun ay mumaathilun mid la mid ah lahu isaga haa walaysa fi lkhalqi khalqigana kuma sugna mithaalun ay mumaasilun wax u dhigma lahu isagaa u dhigma kuma sugna khalqiga ha uunka uu abuuray cid la mid ah asaga haba yaraatee ma jidho waaya qudratuhu alle awooddiisu jucila waa la yeelay oo waxay ku fushaa likulli maqduurin mid kastoo la awoodo bay ku fushaa koow wa cilmuhu alla ogaanshihiisuna shamila wuxuu koobay ogaanshahaasi likulli macluumin shay kasta oo la garan karayo shay kasta oo la garan karayo waaya sheikhu wuxuu yihi qudratuhu awooddiisu likulli maqduurin shay kastoo la awoodo ayay jucila la yeelay marka qudratuhu waa mubtadihii jucilana waa khabarkii jumlada ficilga khabara likulli maqduurna jucilay la xiriirtaa marka qudratuhu awoodiisu jucila waa la yeelay xagee ka sugantaha likulli maqduurin shay kastoo la awoodo xagga maxaa ka soo baxay waxaan la awoodin bax jira marka haddaan soo qaybinay waxyaabaha xukunka caqliga u keenaya waxay tahay suu shiiku noo maray masalada meesha ku qoran ba akrinaynaay shay waajibul wujuud la yidhaahdo kow ama alwaajib la yidhaahdo so kow maa yah iyo shay la yidhaahdaa mustaxiil ama mumtanicul wujuud in la helaayo hee ay mustaxiil tahay baan suuragal ahayn saddex iyo shay mumkin ah ama jaa-isul in la helahee ay mumkin suuragal tahay marka shiikhu wuxuu ku yidhi awoodda ilaahay wuxuu ku fulaysaa likulli maqduurin mid kastoo suuragal ah kii dhexe weeye marka waajibkiina ma aha mustaxiilkiina ma aha marka waa waajib iyo mumkin iyo mustaxiil waa faahfaahin doonnaa beydku marka wuxuu tilmaamayaa ha masalada meesha ku qoran inaan fahamnaa u baahan beydku wuxuu tilmaamayaa qudradda alle inay la xiriirto ay ku fulayso wixii mumkinka soo gelaya mumkin maxaa ka mid a ah marka biniaadamkiin allah inuu abuuray yacni ficiladii oo dhan baa soo gelaya meeshaas waajib waajibulwujuud maxaa laga wadaa ilaahay jiritaankiisii weye alle inuu jiro shay mar kasta waajib inay tahay inay aaminsan tahay waay yaa iraadada marka ayado uma baahna ayadu waa waajib in la heloba fidrada biniaadamka ku jidha jiritaan alle inuu jiro ina inuu qofka ku jidho waa waajibulwujuud baldhaa waa shay waajiba ah in la helo mustaxiilkuna muxuu yahay kaalidkiis lidkiis weeye alla inuu abuuro tusaale alla la mid ah waa mustaxiil soo maah qofka kusoo dhici mayso waxyaabaha mustaxiilka bay ku jidhaa marka awooddeeda shaygii waajibkahaana asagu markasta waaba la hayaaba waaba waajib in la helo shayga mustaxiilka ahaana hee meeshii doonistii iyo awooddii sooba geli mayso isaga in meesha la keeno looma baahna maxaa soo haray markaa shaygii in la sameeyey ee aan la sameyn ee u sinayd mumkinka la dhahayay yaah taasu shiikhu wuxuu markaa likulli maqduurin jucila halkaasay soo gelaysaa sheekh raxima allahu tacaala marka shayga mustaxiilka maxaa ka mid ah mugdi iyo iftiin shay madow iyo caddaanba wada ah suuragal miya shay madow iyo caddaan wada ah suuragal ma soo maa yaa haa haddaan dhaho shaygan waana madow yahay waana cad yahay yacani waxyaala lidka isku ah bay ka mid yihiin soo uruuri marka masalada masalada maadaama kitaabku fiqi uu yahay beedka shiikhuu keenay si guud baan isaga fasirayna shaygii maqduurka marka waxaa soo hoosgalay wixii mumkin ah baan leenaha waaya amaa cilmigii wax kasta oo macluum ah ama suuragala waajibkii ha noqdo ama mumkinkii ha noqdo ama hee ama mustaxiilka ha noqdee ilaahay cilmigiisu waa gaaraya haa wallaahu bikulli shayin caliim qur-aanka maxaa ku jidha walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu ayib waa mumtanic ninkii gaalkaa markii naarta la geeyey yaa ninkii gaalka ahaa markii naarta la geeyey muxuu dhahayaa ilaahay adduunkii iigu celi sooma ahayn lacallii acmalu saalixan suuragal miya mumtanacay soo gelisa waxyaabaha mustaxiilkaabay ka mid tahay sax walaalaa haa mustaxiilka ayadoo ka mid ah alle cilmigiisu halkaa macnaha waa gaarsiisany waa koobayaa oo ilaahay muxuu leeyahay haddiiba la celin lahaa maba dhici ka kadhade maba dhici kadho in la celiyo soo ma laakiin haddii laba celin lahaaba maxay samayn lahaayeen la caaduu limaa nuhuu canhu wixii laga reebay oo gaalnimada habay ku laaban lahaayeen warkaas warra maaha yaa xagga marka maxaa ka fahmnay shayga aan dhici aan dhibici karinba hadduuba dhici lahaa su u dhici lahaa ilaahay waa ogyahay yaa alla marka muxuu ogyahay waxa dhici doona iyo waxa dhacay oo hore u dhacay iyo waxa aanba dhici karaynin hadday dhici lahaayeen sidaa u dhici lahaayeen intaba alla waa ogyahay warkaa ma ku dhacay yah marka ilaahay cilmigiisu saddexdaba waajibkii iyo mumkinkii iyo iyo mustaxiilkii labada saddexda way soo hoosgelayaan saasuu shiiku tilmaamay raxima allahu tacaala wa cilmuhu cilmigiisu <clears throat> likulli macluumin midka shamila wuu kulansaday likulli macluumin mid kasta oo la garanaya ayuu kulansada ama waajibkii ha ahaado Ah, mumkinkiis kii suuragalka ha ahaado ama kii ah mustaxiilkiiba hee ha ahaadee weeyaan waaya munfaridun weeye alle waa mid la keli noqday bilkhalqi abuuritaanka mid la keli noqday weeye alle subxaanahu wa tacaalaa iyo watadbiiri maamulidda ha munfaridun waa mid la keli noqday alleh bilkhalqi abuuritaankii allaahu khaaliqu kulli shay watadbiiri maamulkiina alla asagaa la keli noqday yudabbiru alamra min asamaa'i ila al ardi jalla alla waa ka sareeyaayo waa ka weyn yahay can ishabiihi cid u ekaata fii daatihi baadhahaysaa daatadiisa wixii cid u ekaata hee alla waa ka sareeyaay waa ka weyn yahay waannadiiri cid kala mid noqotana waa ka weyn yahay fii sifaatihi xagga sifaatkiisa daat waxa weeye shaygan daatadiisa tusaale ahaan maxamed daatadiisa qof ahaantiisa laga hadlayaa inuu qof yahay nool oo shaqeynayo soconayo waa daato tilmaamihiisa inuu cadi yahay inuu madow yahay inuu dheeri yahay soo garmaysa waa sifaad tusaale wey ilaahay daatadiisa cid la mid a ah ma jidho tilmaamaha alla leeyahayna cid la mid ah haba yaraatee ma jidho weeyaan intaasba marka cani shabiihi cid la mid ah ayuu cid u eg ayuu alle ka sareeyaa fii daatihi oga ekaata xaggii daatadiisa ilaahnimadiisa wanadiiriyo cid u ekaata ayuu alla ka sareeyaa fii sifaatihi xagga tilmaamihiisa ogala mid noqoto weeye waaya xayun weeye alle waa alla nool oo ku sifaysan xayaat nool ku sifaysan muriidun waa alle doonis leh oo iraado ku sifaysan qaadirun waa alle awood leh oo qudro ku sifaysan muxuu ku sifaysan yahay qudro awood lahu alla waxaa u sugnaaday albaqaa'u jiritaan baa alla u sugnaaday haa hadda mar hore iyo hadda iyo ha dhowba waasamcu maqal baa u sugnaaday alle iyo walkalaamu hadlid baa u sugnaatay hadal intee xaba weeye xayun muriidun qaadirun calaamun baqaa'un samcun kalaamun toddoba wey soo ah marka caqiidadana waa sifaadkii ilaahay subxaana wa tacaala ee faraha badnaa shiikhu wuxuu ka sugay toddobadaas yani intii kale wuu diiday marka ma ku dhacay ilaahay u sugmayna bay yidhaahdeen waa caqiidadii markaa ashcariyada weeye oo kuwan maxaa ku sugteen ilaahay baa isku tilmaamay qur-aankay ku taallaa kow haye xay weeye allaahu laa ilaaha ilaa huwal xayu alqayuum wey muriid weeye iraado alla leeya wallaahu yuriidu an yatuuba cala yuriid soo maa qaadir weeye in allaha calaa kulli shayin qadiir callaam waa alla waaci in allaha samiicun caliimun soo ma ah albaqaa waa alla baa u sugnaaday alsamcu baa u sugnaaday alkalaam baa usugnaaday intaasaa sugnay bay yidhaahdeen albasarna way ku daraan markaa sideed bay noqonaysaa albasar hadeer basarkii wuxuu ga kaaftoomay alsamcu buu ga kaaftoomay waa fahamta soo maa mhm. laakiinse waxaan leenahay toddobadaas laynkii ay ku sugeen culummadani ayaa tilmaamaha kale oo dhinna ay mara karaan ay mari karaan markaas wardhan maa xayun alxayaatu iyo aliraadatu iyo alqudratu iyo alcilmu iyo albaqaau iyo alsamcu iyo alkalaam sida qur-aanka loogu sheegay baa tilmaamaha kalena qur-aanka loogu sheegay ha oo alwajh wayabqaa wajhu rabbika qur-aanka ku jidha tabaaraka aladii biyadihi qur-aanka ku jidha soomaa yah ha xadiis nabigaa laga helayaa yacjibu rabbunaa qur-aanka ku ina allaha yuxibu tawaabiina sida kuwan qur-aanka igu jiraanba kuwaasna qur-aanka iyo xadiista igu jiraan waa kuwa xaggaba ka siman yihiin labo kuwan maxaa ilaahay ugu sugteen qur-aankaa sheegay tanna qur-aankaa sheegay intaas la fahmne labo maxaa kaloo haynaa waxaan leenaa waxaa kaloo haynaa ilaahay kuwaa hor maxaa u diideen wejiga iyo yad iyo kuwa la midka ah makhluuqaadkii bay shabaheen haa kuwanba makhluuqaadki bay shabaheen soo maa yah assamcu makhluuqu samci ma leh albasaru basri waa leey kuwaas shabaha makhluuqa u diideen kuwanna shabihi makhluuqa u diidaysaan hee waa ku jiraa kuwan waxaan leenahay hee ilaahayse u cuntanta ayaanu ugu tiirinay maqal alla u cuntama basr alla u cuntama sidaasi lamid a maxaan leenahay ilaahay weji buu leeyahay weji asaga u cuntama ha laynka hatan marisid baa baa la marinayaa ha soo kaasoo wardhammaa marka inta haddaa ogolaatay intii kalena inaa ogolaato waa ku khasbanaanaysaa ku khasbanaanaysaa weliba marka qaacido baa jidha culummada ahlu sunnuhu ay tilmaamaan ahlu xadiisku maxay yidhaahdaan alqawlu alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli can bacdin saas weeye qaacidadu alqawlu alqawlu fii bacdi sifaati kalqowli fii bacdin haa sifaadkan inta aa ka tiraahdo iyo axkaamta aad siiso ayaa hee sifaadka inta kalena axkaamtaasi qaadanayaan waa isku xukun meeshaad tan mariso ayaa tan marinaysaa meeshaa asamiic walbasiir aa marisa maxaa marinaysaa alwajhu walyadu wanuzuulu soo degidda alle uu soo degay alistiwaagi alle uu cashigiisa ka saramaray laynkaa samiic iyo basiir ah ku sugtaybaa qaacido wey haa maxaa yeelay tan waa qur-aankaa sheegay tanna qur-aankaa sheegay tan waxaa ku sugtay in magaranaysaa tiraahday ilaahay subxaana watacaala uma mid u gaaro weeye tanna waa mid u gaaro oo biniaadanka uusan khalqiga aan la lahayn soo ma jeedid taasi wataa marka alqowlu fii bacdi sifaati kaalqowli fii bacdin kalqowli fii bacdin waaya intaa marka toddobadaas marka toddobada culimmadaas ogolaata weye ilaahay ha u naxariisto ahlulxadiiska iyo ahlu sunnaha kalena kulli bay wada ogolaaneen sifo kastoo alla uu sugay oo kitaabkiisa uu ku sugay ama xadiista nebiga lagu sugay oo lagu sheegay yaa caqiidada saxa wax weeye inaad qaadatid aana u qaadatid siday ugu timaaday aana u fahamtid sifadahaasi inuu alla leeyahay subxaana wa tacaalaa calaa wajhin yaliiqu bihi si asaga ku haboon uu leeyahay warkaasoo warramaa waa nasanaysaa si fiican baa u nasanaysaa laakiin hadda laamada kala guraysid ya ka daaya nasuulka ilaahay wuu soo degaa kadaa kada meel buu ka imaanayaa halkanuu imaanayaa naftaa kaa dhacaysa soo maa ilaahay wuu soo degaa degidaasna hatii biniaadanka maaha waa mid asagoo cuntanta adiga intaasaa lagu saaray in alla soo degaa lagu sheegay shaqadii lagu daraa waxay tahay inaad ducaystida ilaahay beridide inaad degidiisa ka sheekaysida ee haa shaqadaada maaha taas intaa markuu sheikhu ku sheegay kalaam bu alla leeyahay buu yidhi ilaahay kalaam buu leeyahay tilmaamaha toddobada waxay ka siman yihiin sifaat daatiya in la yidhaha sifaat daatiya sifaadka labaa loo qaybiyaa ilaahay xaggiisa loo tiiriyo sifaat daatiya sifo ilaahay magaranaysaa marnaba aan ka faaruqayn daati baa la inuu alle nolol leeyahay inuu iraado leeyahay yaah haddii laga haddii ilaahay xayaat male haddii la dhaho dee nuqsaan ba ilaahay ku samaysa marka daatiya waxa weeye waa sifaadka marnaba ilaahay hee aan ka faaruqaynin iaadaatiyatodobadaas marka sifaat daatiyada ku jiraan sifaadka ficliga markaa ayaguna oo sifaat ficliya baa jira maxaa jira sifaat ficliya shiikhu marka raximahullah toddobadaas wuxuu ku sugay caqliga muxuu ku sugay caqliga a maadaama alla adduunka abuuray de cidda adduunka abuuraysaay waa inay tahay cid hee cid ha iyadu nool tahay sooma markii eh, shiikhu toddobadaa ay sugayey toddobadaas sifo markuu shiikhu sugayay raximah allahu tacaala bayska eh, madhabka maan ka hadlayn oo kalaamka iyo caqliga eh, wax lagu sugo aayad qur-aan iyo xadiis sal loogama dhigin maxaase looga dhigayaa caqligu inuu qaadan karo ilaahay subxaana wa tacaala markuu caalamka asaga abuuray haa tayib haye dee markuu alla caalamka abuuraya waa inuu asagu xayun yahay soo maah xaggaa waxa ka soo baxday alxayaatu haye labo muriid weye iraadaduu leeyahay oo cid ku khasabtay hee ma jidho qudrau leeyahay xaggay ka dhalanaysaa xaggaa marka wixii caqligu ogolaaday hore u soconaya xaggaa marka maxaa ka soo baxaya kuwa caqliga lagu garan karin baa jira wejigan leeyahay inuu gacan leeyahay caqli ma sheegi karo kuwa marka banaanka loo tuuro lakiinse waxaan leenahay kuwii caqligu tilmaami kara u garan kara iyo kuwii xadiisku sheega labadaba waa tilmaame hee alla uu leeyahay subxaana watacaala oo loo sugayo weeye shiikhu wuxuu ku yidhi kalaamuhu alle hadalkiisu ka wasfihi ay ka sifaatihi weye tilmaantiisa oo kale weeye tilmaantii alqadiima ee horeysay lam yuxdith ma abuurin almasmuuca kii la maqashiiyey lilkaliimi nebi muuse kii nebi muuse la maqashiiyey yah muxdath ma ahayn oo lama abuurin oo hadal la abuuray ma ahayn waaya kalaamuhu alle hadalkiisu ka wasfihii tilmaantiisii oo kale weeye kii tilmaantii alqadiimi ee horeysay yacni wuxuu leeyahay ilaahay inuu hadlo waa tilmaan qadiim ah sida inuu alle nolol leeyahay inuu alle awood leeyahay inuu alle qudar leeyahay sidaasoo kale ayuu tilmaanta hee uu hadal u leeyahay uu kalaam u leeyahay tilmaanta kalaam loo sugayaa waxay meesha ka saarayaan marka kalaamkii inuu in qofku uu yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaalaa wuu hadli karayaa wakhtigii doonuu hadli karayaa siduu doonuu hadli karayaa wuxuu doonuuna ku hadli karayaa arrinkaas ba diidayaan ma ku dhacay yaah marka waxay leeyihiin sifada kalaamka layidhahda waa sifo ilaahay daatadiisa ku tacalluqda sifo ficila ma aha sifo ficil maxaa lagu gartaa sifada ficilkaa tusaale ilaahay inuu soo dego waa sifo ficila soomaa sifa ficiliya waxaa lagu gartaa waa sifo ilaahay mashiicadiisa iyo doonistiisa tilmaamaysa waaya inta markuu sheegay kalaamu waa alle hadalkiisu ka wasfihi ay sifatihi weye tilmaantiisi oo kaleeto tilmaantii alqadiimi ay ay horeysay yani eh, daatadiisa la xiriirta waayahay haddaad tiraahda ilaahay subxaana watacaala hadalkiisu markay masalada saa u dhegayaan waxay macnaheedu waxaa weeye ilaahay hadalkiisu xaraf iyo sood midna ma aha xarfo iyo cod hee midna ma aha ee waa tilmaam asagaa la xiriirta inuu alla hadlo laakiinse hadalkiisu xaraf iyo cod midtoona hee ma aha intaas baa ka wasfi laga fahmayaa su-aal baa marka imaanaysa oo shiikhow so tii qur-aan ku taallo ilaahay wuxuu la hadlay nebi muuse soo qur-aan ku taal wa allaahu muusa takliima taas markuu ku jawaabaya wuxuu ku yidhi lam yuxdit ma abuurin alle almasmuuca wixii la maqashiiyey lilkaliim kaliim waa nebi muuse nebi muuse wixii la maqashiiyey yaa hadal oo alle uu lahaayoo la abuuray oo la sameeyey ma ahayn ee marka muxuu yahay ilaahay subxaanah watacaala inuu la hadlay nebi muuse waa garanay ayib laakiinse hadalku al nebi muuse la hadlay yah awood ilaahay subxana watacaala uu leeyahay ayuu kula hadlay nebi muuse intaas bay yidhahdeen maadaama marka hore lasoo diiday magaranaysa codii sood intaysan lahayn maadaama codaysood aysan meesha usan imaanayn hadalka nebi muuse lagu marka muxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala awooddiisa ayuu kula hadlay nebi muuse laakiinse ma dhihi karna hee cod iyo sood buu isticmaalay ma dhihi karno waa mas'ale fog weeya oo hawl badan almuhim qur-aanka waxaa ku jira ilaahay subxaana watacaala inuu hadlo waid qaala allaahu yaa ciisa sooma jirta waid qaala allaahu yaa ciisaa waad kor xusnaya maxamed waqti qaala allaahu alla uu yidhi markii wax la dhahayo sheikh maxaa la isticmaalayaa xuruuf baa la isticmaalayaa ayib wanaadaynaahu nebi muuse laba siyaabood baa lagula hadlay wanaadaynaahu min jaanibi tuuri alaymani waqarabnaahu nejiyan wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay wax haddaan xuruuf iyo codla isticmaalayn wanaad inaada waa la yaqaan waa dhawaaqe maxaa meesha ka dhaco kaleeto naadi dhawaaq kore horta waa lagu dhawaaqay nabi muuse laba maxaa kaloo lagu dhawaaqay waqarabnaahu najiyan faqidna wey jidaa faqid faqid soo garan labada jeerba waa hadal wa kallama allaahu alla wuu la hadlay hayaa saddex maa wa kallamahu rabbuhu wa hu waxaa la hadlay hu rabbuhu baa la hadlay rabbigiis baa la hadlay meesha marka markuu hadal imaanayo waa in he meeshii xuruufii eraya yimaadaan lagu khasban yahay waa ina xuruuf timaadaa waa inay timaadaa cod waa inuu jiraa soot waa inuu jiraa intaa maxaa u dheer marka masalada shiikhu dee caqiidadii ashcariyada buu sugayaa laakiinse ana caqiidada ahlusunna sunna waljamaaca ma caqiidada ahlu waxay tahay ilaahay inuu hadlo markuu doono u hadlo siduu doono u hadlo haye hadduu eebba kuu roonaado ma garanaysaa cidda uu doono ula hadli karayo ha ilahay nebiga maxamed sal salaam markuu alla soo dego hee yanzilu rabbunaa ila samaa'i dunyaa samada adduunka alla yimaadaa kadib muxuu dhahaa man yastakfiruunii fa akfira lahu yaa dambi dhaaf weydiisanaya oo aanu dembi dhaafaa saasuu dhahaabua nebigu leeya calai salaam marka alla wuu hadlaa goortu doonuu hadlaa cidi doona la hadli karaa wax doonuu ku hadli karaa marka waa sifadaa saasaa u sugaysa ee ilaahay subxana wa kalaamkiisa isagoo kalaam qadiima uu yahay haddana goortu doonana waa hadli karaa cidda uu doonu la hadli karayaa wuxuu doonana alla wuu ka hadli karaa masaladaas saas weeye horta waayahay marka lam yuxdith ma ma abuurin wey almasmuuca wixii la maqlay waxa uu maqlay lilkaliimi nebi muuse wixii uu maqlay hee wax la abuuray ma ahayn oo muxuu ka wax la abuurama yani wuxuu ka wadaa nebi muuse wuxuu maqlay horta waa min illaahi waa ilaahi hadalkiisa horta wuxuu maqlay nebi muuse koow waxa uu nebi muuse maqlayna laa yuusafu bilxuduuthi shay la soo dariyey oo la abuuray hee laguma tilmaami karo macnaha beedkasaas waay laa yuusuf hee laguma tilmaami karo ee waa qadiim haye oka xaraf iyo sawtna ma ahayn saasuu ku leeyahay sheikhu raxima allahu tacaala haddaba ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa kalaamkiisa yugtaba waxaa lagu qoraa fi lawxi a looxyada iyo warqadaha iyo meelaha wax lagu qorto o dhan ilaahay hadalkiisa lagu qori karaa waa qur-aankii soo maa wa billisaani carabkana waa laga akhrin karayaa ilaahay hadalkiisi wa bilisaani carabkiina yuqra'u waa laga akhriyaa taasaas ku xiranta kamaa yuxfadu sida loogu xifdiyo oo kaleeto ama ka xifdihii sida xifdinta lagu xifdinayo bil adhaani quluubta lagu xifdinayo yugtaba waxaa lagu qoraa filawxi alwaaxia allooxyadii baa lagu qoraa yaxanshi wax lagu qoran jiray wa yuqra'u waxaana lagu akhriyaa qowlka alle ama kalaamka alle billisaani carabkii baa lagu akhriyaa kamaa yuxfadu ay ka xifdihi ka xifdil qur'aani ama kalaami kalaamka alle sida loogu xifdiyo oo kaleeto bil adhaani dihniga iyo qalbiga loogu xifdinayo waaya marka afar meelood ayaa qur'aanka lagu qabtaa koow in la qoro alwaaxyadii lagu qoray masaaxiftii lagu qorayo soo maah in carabkii lagu akhrinayo in qalbigii lagu lagu qabanayo lagu qabanayo ka intaba markaa hebel markuu qur-aanka akhrinayo ilaahay hadalkiisi buu akhrinayaa kitaabka marka aan kala furno waxaan dhahaynaa waxaan meeshan ku yaalla ilaahay hadalkiisi weeye qul huwa allaahu axad allaahu samed markaa qul huwalla akhrinaysid ilaahay hadalkiisi baa akhrinaysaa markaa xifdinaysid qur-aanka xifdiye ilaahay hadalkiisa ayaa hee xifdisanta nuun walqalami waa ilahay hadalkiisi ana saa u qabataa ilahay hadalkiisu saas weye marka kalaamka alleh subxaana watacaala marka qur-aanku ilaahay hadalkiisa wuu ka mid yahay arsala intaa marka wuxuu ku dhaafay ilaah al iimaanu billaahi soo uruuriyey hadda wuxuu gelayaa alimaanu birusul iyaga wixii ka dambeeyey arsala alla waa diray rusulahu rusushiisi waa alla diray bimucjizaatin maca mucjizaatin mucjisooyin la jirankeed buu alla diray rusushiisi mucjisaadkaasoo daahiratin muuqata lilkhalqi uunka u muuqata mucjisaadkaasoo baahiraatin ka awood batay cuquushii ka awood batay mm-hmm. arsala waa dira alla rasulahu rusulahu rusushiisii buu diray bimucjizaatin buu la diray mucjisooyin rasuul rasuul kasta oo alla soo diray mucjisuu lahaa wakaa marka mucjisada waa alamru alkhaariqu lilcaadati calaa jihati taxadii mucjisada waa taas alamru alkhaariqu lilcaadati waa arin dhaqankii iyo caadadii la yaqaanay ka baxsan loona sameeyey calaa jihati taxaddi qaab careen ah oo ah car sameeye ah carhee sameeye marka mucjisadu saddex buu qaybsantaa mucjiso oo ficil ah mucjiso oo qowl ah iyo mucjiso oo tarkun ah tarkun tarki mucjisada ficilkaahi waa tii nebi maxamed uu la siiyey oo ahayd dayaxii kala jabay dayaxdu ma kala jabin inshiqaaqulqamar sooma dhicin mucjiso ficila ahayd oo ficil ahaan loo sameeyey in gacmihiisa biyuhu ka soo baxeen nebi maxamed alai salatu salaam mucjiso ficila weeye haye mucjiso qowla baa jira qur-aanka weeye mucjiso qowla soo maa ha qul faatuu bicashri suwarin mitlihi suuratin mil biaayatin mil haye mid kale maxaa jira mucjiso tarkiya tarki waxaa weeye shay tusaale nbi nebi ibraahim oo kale cala salaam nebi ibraahim sotugii soo naartii laguma tuurin dabkii yah dabkii faruu ka qaada dabkii baa tarki sameeyey farihii buu ka qaaday nebi muuse ma taaban marka mucjisada tarki baa la yidhahdaa saddexdaasa mucjiska loo qaybiyaa waaya daahiratin mucjisadaasoo daahiratin u muuqata lilkhalqi u muuqata baahiraatin mucjisadaasoo hee baahiraatin ah mid hee caqliga biniaadanka ka xoog badatay ha ula yaabay wakhasa wuxuu ku gaar yeelay wakhasa wuu gaar yeelay min beynihim min beyni rusuli rusushii xaggoodii wuxuu gaar u soo soocday muxamadan nebi maxamed buu gaar usoo socday allah subxaana wa tacaala falaysa bacdahu nebi maxamed gadaashiisa ma ahaanin nebiyun wax nebi ah abadan weligeed cidka dambe ka dambaysa haba yaraatee hee ma jidho wakhasa wuu gaar yeelay min beynihim wakhasa wuu gaar yeelay huwa alla weeyaane min baynihim rusushii dhexdoodii wuxuu ka doortay muxammedan buu ka doortay falaysa bacdahu gadaashiis ma ahaanayaan abadan weligeed nebiyun nebina magadaashiis ma noqonayso weye oo sotan nebi ciise nebi maxamed gadaashiis imaan doono uu soo degi doono maxaan leenaha nebi ciise markuu yimaado shuruucdii iyo sharaa'icdii nebi maxamed ayuu ku dhaqayaa waddanka tiisii hee tiisii wadanka ku dhaqimayo warka soo warra maa waa xaakiman bishareecati nabiyina maxamed sala alla alay wasalam buu ku dhaqayaa wadanka wey fadalahu alla waa ka saraysiiye calaa jamiici man cid dhammaanteed buu alla ka saraysiiye siwaahu asaga kasoo hadha asaga hee kasoo hadha alla waa ka saraysiiye fa huwa nebi muxamed haddaba ashafiicu waa midka erge qaadaya aakhiro ergeenahaya walxabiibu ay walmaxbuubu waa midka la jecel yahay lilaahi alla xaggii laga jecel yahay fadalahu alla waa kor yeelay waa ka saramariyey calaa jamiici man cid dhammaanteed buu alle ka saramariyey siwaahu siwa nabiyi nabiga kasoo hadha sala allahu calayhi wasalam mhm. waaya marka calaa jamiici man siwaahu sharacuu qorayaa min almursaliina waalmalaa'ikati uu ka salmariyey likarati fadaa'ilihi si inuu fadli badan yaha daraaddeed wa cadiimi kamaalihi yaa waaya ayib wahuwa haddaba al ashafiicu waa midka ergeenahaya muxuu ergeenayaa fii fasli qadaa'i in dadka la kala xukmiyo marka habeenku marka waddanka isku jabo yaa dadka in la kala guro neexd baa erga qaadaya markii nebi kasta u dhaho sallim nafteeda nafteeda nafteeda nebi maxamed baa markaa ma garanaysaa alla usoo bambaxayo oo u oo kadib duco fara badan loo furayaayo kadibna halkaas ilaahay oo damaanad uga shafeeco qaadaya bini aadamka in lakala saaro oo qof kasta meeshuu meeshii magaranaysaa loo diri lahaa loo diro shafiic marka waa sidaas casaa an yabcaaka rabuka maqaaman maxmuudan marka maqaamka maxmuudka ay wakaa marka shafaacooyinkaas taa asaga gaar u tahayoo shafaacooyin kalena nebigu wuu leeyay alayhi salaatu wasalaam wlxabiibu ay wahuwa nebi maxamed alxabiibu waa midka la galgacayl ay almaxbuuba midka la jecel yahay lililaahi alle xaggii la jecel yahay wey ilaahay baa nebi maxamed sal l u gaar maxabada oo ma garanaysaa waka tobankii ma dhameen ya wa bacdahu intaas waxaan ku darayaa shaafici ma shaafici baan gaarsiinaya wa bacdahu bacda nabiyi nabiga gadaashiisa waxaa ah wabacdahu bacda annabiyi nebiga gadaashiis nabiga kadib hee xagga fadliga baa laga hadlayahay fal afdalu waxaa ugu fadli badan asidiiqu runbadanihii baa ugu fadli badan weeye waa cabdullahi bn cuhmaan oo abuubakar sidiiq weeye radia allaahu canhu saa ugu fadli badanoo maalinkii dadku ay wanabiga wada diideen buu asagu raacay oo israagii iyo micraajkii waatay nimankii abuujahalkiis u yimaadeen ayagoo isle maanta abubakar ka faramaroojiyee nebiga war abuubakaroo saaxiibkaha wuxuu yidhi saakay cirkaa intaa tegey toddobada dhaafay baahaa halkaas baa isle caaba ka soo laabtay wuxuu yidhi ma hubtan isagu yidhi haa waan rumeeyey buu yidhi saasaan ku rumeeyey maiga hubtaan haa saasaan ku rumeeyeyba saasuu sadiiq u qaatay abuubakar radia allaahu canhu arda walafdalu taalii midka ku xiga xagga fadligana walafdalu midka u fadli badan midka ugu fadli badan kaasoo attaalii ku xiga lahu sidiiq ku xiga alfaaruuqu weeye asna imaamka waa cumar alfaaruuq radia allaahu can cumar mukhadaab radia allaahu canhu nabigaa faaruuq u bixiyeyo lifurqaanihi bayna alxaqi waalbaatil xaq iyo baatil kala guri jira shaydaanku dibadda ku dhici jira markuu arko suma jeedid mhm. cuhmaanu cuhmaan binu cafaan ayaa bacdahu bacda alfaaruuqi ah a faaruuq gadaashiisa yaa xagga fadliga ku xiga cuhmaanu baa ku xiga kadaaka ay caliyun cali bin abi aalibna bacda cuhmaana weeye kadaaka sidaasoo kaleeto soo war dhammaa intaasna caliyun calina hee bacda cuhmaana cuhmaan gadaashiisa weeye kadaaka sidaasoo kaleeto fa sittatu baa ku xiga ay ay fa kadaaka baa ku jirta xaggaa fa waa mubtada weeye fa sittatu lixda albaaquuna ay dhimani kadaaka ayaguna waa sidaasoo kaleeto lixda dhiman waa garanaysaa cashar almubashariin fi ljanna afartii markii laga reebo khulafada lixda subaxdha waa garanaysaa saciidun wa sacdun cawfin wa wa caamirun fihrin zubayrulmumadaxu saas wey marka waa waxa weye cabdirxmaan bnu cawf iyo abu cubayda jaraax iyo zubayr bnu cawaam iyo dalxat bnu cubaydillaah iyo sacd bn awqaas iyo saciid bnu zayd intaas weeye saciidun wa sacdun cawfin wa dalxatun wa caamiru fihrin wa zubayr bnu madax waaya fasitatu lixdii albaaquuna ee dhineed ayaa kadaalika sidaasoo kale ah khabarka u keensanaysa falbadriyu kii beder loo nisbeeyey ayaa kadaaka sidaasoo kalena ku xigay wey falbadri badriyaa waaye waa kuwii dagaalkii beder ka qayb galay waatuu nebiga calai slam tilmaamayo kuwaas ilaahay baa qulubtooda daalaacday waatuu nebigu tilmaamay caleyhi salaatu wasalaam Mhm. marka saddex boqol iyo dhowr toban bay ahaayeen baa la sheegay waa ogtihiin kadib markii kuwaa laga soo tago culimmadu waxay ku sii xijiyeen baa layidhi ahla uxudin kadib waxaa lagu sii xijiyey ahla baycati ridwaan kadibna saa'iru saxaabati ridwaanullaahi calayhim washaaficii wamaalikun wanucmaanu waaxmed bnu xambalin wasufyaanu baa ku siixiya wey macana washaaficiyuna kadaalika weeye wamaalikuna kadaalika weeye wanucmaanu kadaalika weeye wa axmed ibnu xambalna hee kadaalika weeye wa sufyaanuna sufyaan athawri iyo ibnu cuyeyna waa la mid eh kadaalika weeye marka shaafic waa garanaysaa maxamed ibnu yuris ashaafic weeyaanoo maalik anas al asbuxi nucmaanna waa waxaa weeye axmed ibnu xani ii sheeg abi xaniifa annucmaan wey axmed bn xambalna waa garanaysaan hada billahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi w saxbi ajmaciin beedkaa ku celin doonaa insha allah